xasribay kutusi macnaha oo waxaa ka mid a macnaha asaaliibta balaaqiga xasriga loo isticmaalayo shay oo macmuul ah haddii la hormariyo yani taqdiim maa xaquhu takhiir hadday dhacdo oo shay xaqu lahaa in la dib mariyo lasoo hormariyo xasri buu kutusaa macnaha haaliban tanoo kaleeta wey wa calaa rabbihim rabbigood oo keliya dushiisa ayay yatawakaluuna tala saaranayan cid kaleeto taba uma dhiibanayaanoo kuma kalsoonaanayaan macna tawakulku marka waa dhowr qaybood waaye qaybi waxa weeye in yani ilaahay la tala saarto subxaana wa tacaala arrimaha isaga mooye wax kale uusan awoodi karin keligii baaba kari karaba cidi kale ma kari karto arrimahaasoo ilaahay subxaana wa tacaala uun laga sugo oo isaga laga rajeeyo oo isaga macnaa wax weye laga codsado la weydiisto oo isaga lagu kalsoonaado arrimahaas qeybtaasi ku saabsan waa midka la yidhaahdo tawakulka cibaadadaa wey tawakulka cibaadada wey macna qeybta labaadna waxa weeye in uu ruuxu isku halleeyo oo cuskado oo ku kalsoonaado asbaabta muuqata asbaabta muuqata macnaha sida masalan yacni ruux kaa tabaroon oo dhaqaale ahaan oo kaleeto nin madaxa oo kaleeto yacni howlo nooca howlo aada uga baahatay baad ayaga u tala saaratay kala saarashada noocaasoo kale iyagu waa asbaab wey iyagu waa asbaab yani in la adeegsado loogu talagalay ayaga xaggooda wax kama go-o ayagu inuu qalbigu ku xidhmona waa mid la diidaya asbaabtii marka noocaa hadduu qalbigu ku xidhmo oo ilaahaygii wax walba bixin jiray uu halmaamaye waa shirki asqaray leeyihin culimmadu shirkigii yaraa weye yani waxaa la doonayaa ruuxu asbaabta cusko oo isticmaal asbaabta isticmaal oo adeegso oo hadaynin laakiin qalbigaagu mar walba ilahay ku xidhnaada subxana watacala ilahay baa asbaabta wax ka dhaliya hadduu doonana aan waxba ka dhalinin saas way macna oo wax ka keena ama aan waxba ka keenin saas waxyaalaha addoommadu awoodi karaan haddii loo cuskadaa laga wadaa hadday waxyaalahayna awoodi karin haddii loo cuskadaayo taa wey macnaha midda shirkiga ah sida dadkii geeriyooday oo kale iyo dawaaqiida iyo geedaha iyo quduurta iyo waxyaalahaas oo wax la weydiistooo la cuskado oo macnaha wax wey laysku haleeyaay taas iyadu waa shirki wey shirki weyn way macnaha islaamka lagaga baxay inama almu'minuuna kuwa mu'miniintiihi ee iimaankoodu dhammaystiran yahay aladiina kuwa weye idaa dukira allahu haddii ilaahay la xuso ay wajilad cabsanayso quluubahum quluubtoodu ay cabsanayso way argagixi wa idaa tuliyad haddii la akhriyo calayhim dushooda aayaatu ilaahay aayaadkiisa haddii lagu akhriyana zaadathum waxay u kordhinaysaa aayaadkii la akhriyey baa u kordhinaya iimaanan iimaan u kordhinaya munaafiqiinta iyaga haddii aayad lagu dul akhriyo waxba u siyaadin mayso wa calaa rabbihim rabbigood dushiisa yatawakaluuna tala saaranayaan ilaahay bay ku kalsoon yihiinoo hawshooda u dhiibanayaan way macna wa qowlihi tacaala buu baabu yahay odhahdii ilaahay uu yidhi yaa ayuha annabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almu'miniin yaa ayuha annabiyu <clears throat> nebiyow xasbuka kaafigaaga kugu filani allahu alla wey waman cidna ka ku filan ciddaasoo ittabacaka ku raacday oo min almu'miniina mu'miniinta ana allaahu alla wey iyagana adiga ilaahay baa kugu filan ciddii ku raacday ee mu'miniinana ilaahay baa ku filan subxana wa tacaala waxay doonayaanna inuu siiyo waxay dhib ay ka cabsanayaanna inuu ka celiyo ilaahay baa ugu filan saas wey cidduu ilaahay ku filanya wax kale uma baahna wey marka alaysa allaahu bikaafi cabdah soo maahin ilaahay soo addoonkiisa kuma filla uu ilaahay ku filan yahay kuna kalsoonaatay adiga ilahay ka kalsooni bixin oo meel kale ha u hanqaltaagin oo qalbigaaga meel kale ha ku xidhin ilaahay subxaana wa tacala markaa waa kugu filan yahay haddii laakiin meel kale aada aado waa inagii soo marnay man tacallaqa shay-an wukila ileyh ninkii shay isku xidha oo ilaahay intuu ka kalsooni baxo makhluuqaadkiisa kale isku xidha oo qalbigiisa ku xidhayo kuwa unbaa loo dayni oo loo tala saaran macnaha makhluuqnu haddii lagu tala saartayna waa tabartiisa waa layska ogyahay waxba kugu biirin maayo wey macna marka ta ilaahay ha sheegin subxaana wa tacala xasbuka allaahu waman itabacaka waman itabacakadaas waxaa fiican in lagu cadfo yacni yacni faacilka allahuda ah waxay noqonaysaa ilaahay baa kugu filan maya yani kaaftaa lagu cadfaya xasbuka kaaftadaa lagu cadfaya allah kugu filan waman cidna allah ku filan ciddaasoo itabaca ku raacdo min almuminiina saasaa fiican saasaana raajixa maxaa yeele qur-aanka markii la baaray oo aayadaha xasbuga kusoo aroortay laysu keenay xasbu oo ilaahay waxaan ahayn loo adeegsaday maba qur-aan kusoo aroorin saas wey macana ilaahay keliyata unbaa macnaha waxa weeyaan wax kaafiya saa daraaddeed wa qaaluu xasbuna allaahu sayu'tiina allaahu min fadlihi wa rasuuluhu soomayn xasbuna allaahu warasuuluhu laba dhihin xasbuna allaahu sayu'tiina allaahu wa rasuuluhu iitaaga iyo siismada ilaahay iyo rasuulkiisaa laga dhigay laakiin xasbu ilaahay keliyataa laga dhigay sidaa daraaddeed ilaahay keliyaa wax kaafiye waxay noqonaysaa xasbuka allaahu yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kaafigaaga cidda kugu filani allaahu alla wey waman cidna isagaa ku filan ittabacaka ku raacday oo min almu'miniina mu'miniin ah waxaa la diidaya inaad tidhaahdo xasbuka kaafigaaga kugu filane allaahu alla wey waman cidna way kugu filan tahay nebigow ciddaasoo itabacaka ku raacday oo min almuminiina ah ilaahay waa kugu filan yahay muminiintuna waa kugu filan yihiin saas macnaha la diidan yaha wey macnaha oo macnaha muminiintiina laga dhigo kuwo nebiga ku filan salawatullahi wasalaamu caleyh maya taasaa la diidan yahay ilaahay unbaan ku filan nebigiisa wey wa qowlihi tacaala ayuu baab yahay waman yatawakal cala allah ninkii ilaahay tala saarta fa huwa alla ayaa xasbuhu kaafigiisa ah ilaahay baa ku filan wey macnaa ninkuu ilaahay ku filan yahayna ninna ma hunguriyeyn karayo ninna ma hunguriyeyn karayo walaa jidhi buusan ka cabsanayn walaa wuxuusan ka cabsanayn macnaa waxa wey insi buusan ka cabsanayn walaa makhluuq kaluusan ka cabsanayn cidina ma hunguriyeyn karto nin ilaahay subxaana wa tacaala hawshiisaba hayo oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu u talinayo oo ku kalsoon ninkaasna cidina iskuma taagi karayso macnaha midna ma hunkuriin karayo wixii dhib ee caadi ee adduunka ilaahay ugu talagalay isagaba bali ugu jirto faa-iida ugu jirto ajir uu ka helayo oo maqaadiirtaa ilaahaya way iska imaan laakiin rabbi subxaanahu watacaala nin uu difaacayo oo ilaalinaya ninna wax ma gaadhsiin karayo wey macna laakiin yani addoon daciif ah oon tabar lahaynoo tabartiisu maxduuda iska tahay nin hoos galay oo yani dhib ka hoos galay ama dheef ka raadiyey kaasaa lu go-san wey macnaha waman yatawakal ninkii tala saarta cala allahi alla dushii ninkii tala saarta oo hawshiisa u dhiibta kuna kalsoonaaday fa huwa alle xasbuhu kaafigiisa wey ilaahay baa ku filan cid walbana kaga filan wey wa can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas waxaa laga warinayaa qaala inuu yidhi xasbuna allaahu wa nicma alwakiil weedhaas ilaahay baa nagu filan cidna tala saartuuna u nicmo leeyahay hadalkaasi qaalahaa waxaa yidhi ibraahiimu ibraahim baayaa yidhi calayhi salaam xiina ulqiya markii lagu tuuray fi naari dabka markii lagu tuuray wa qaalahaa waxaa yidhi weedhaas muxamedun sal alay slam maxamedna wuu yidhi xiina qaaluu lahu markay ku dhaheen ina annaasa dadkii oo dhan ayaa qad jamacuu lakum idiin ururay ee fakhshuuhum ka cabsada gaaloo dhan baa isu kiil uruursataye warneeyaho cabsada saa markii nebi maxamed lagu yidhi salawatullhi wasalaamu calayhi ayuu isaguna hadalkan yidhi fa zaadahum ereyadii hadalkii nooca ahaayee muslimiinta lagu yidhi zaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey mu'miniinta iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xasbuna ka nagu filani allahu alla wey wa nicma alwakiil cidtala loo dhiibtana oo talo loo dirsadana asaga u nicmo lahaaday alla subxaana wa tacaala rawahu waxaa wariyay albukhaariyu waannasaa'i nasaa-i iyo macnaha bukhaari baa wariye xadiidkaas yacni waxay xadiidku na tusayaan yani fadliga ay leedahay ducada iyada ah ama kelimadaas xasbuna allahu wa nicma alwakiil yani macnaheeduna waxa weye ilaahay baa igu filan ruuxu markuu dhibaato ku dhaco ama dhibaato uu ka cabsanayo ama wuxuun dhib a loo soo sheego oo uu khatar galo ayaa la adeegsadaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan cid tala loo dhiibtana ilaahay baa subxaana wa tacaala uu nicmo lahaaday saas wey macna fadligeedana waxaa ku tusaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray oo tolkii intay mabdicii iyo tawxiidkii ku diideen kadibna ay dabka u shideen oo dabka ku tuureen ayuu hadalkaa ku dhawaaqay nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam nebigeennuna wuu ku dhawaaqay salawaatullahi wasalaamu calayh markii isagana lagu yidhi reer qureysheed iyo nimankii isbahaysatada ahaa iyo gaaladii isu timid ee intay dagaalkii uxud dhibka geysteen laabtay markay laabteenna yacni fariin soo fareen dad bay soo direen markaase waxay yidhahdeen maxamed waxaad naga gaadhsiisaan in aanu isa soo uruursanaynoon dib ugu soo rogaal celinayno isagiiyo inta hadhayna inaanu cidhib tiri rabno nebigoo marka baxay salawatullhi wasalaamu caleyh oo ka daba baxay oo meel xamraa al asad layidhaahdo madiine aan ka fogeen tegey ayaa warka loo keenay oo la yidhi abu sufyaan iyo odayaashii reer qureysheed iyo wax alla waxay uruursan kareen way idinku soo rogaal celinayaan markaasaa nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi xasbuna allaahu wa nicma alwakiil arrintii loo soo sheegay oo waa laysu kiin uruursaday oo waa laysu kiin bahaystay ana iimaan unbayba ka qaadeenba iimaankaa ugu siyaaday oo kalsooni bay kasii qaadeen ilahay ku kalsoonya subxana watacaala hadalkaana way ku dhawaaqeen bimacna marka nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyhi waa khalqi ilahay buu ugu fadli badanya ibraahima calayhi asalaam xagga rususha waa fadliga nabig rasuulka soo raaca wey macna nabigeena salawatulhi waslamu caleyh labadii marka rususha ugu fadli badnayd hadday isticmaaleen kelimada fadligeeda intaasa kutusaysa macna wa ibni cabaasin qaala wuxuu yihi cabdullaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi xasbuna allahu ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiilu mid la tala saartale isagaa u nicmo lahaaday oo macnaha waxa weeyaan lagu kalsoonaado erayada iyada iyo kelimaadka iyagii qaalaha waxaa yidhi ibraahiimu ibraahim baa yimi yaa yidhi oo ku dhawaaqay xiina ulqiya markii lagu tuuray fi naari dabku marka lagu tuuray calayhi salaam wa qaalahaa waxaa yidhi muxamedun sal lay waslam nebi maxamedna wuu yidhi xiina qaaluu lahu markay ku dhaheen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum way idiin urureen ee fakshawhum ka cabsada dadkiibaa isu kinbahaystay oo gaaloo dhan isu tagtay warnimayahum lafihiinna u dareeya oo lafihiinna u tura oo nimankan iskaga celin kartaane aayada dhulka jooga markiisaa lagu yidhi buu nebigu ku dhawaaqay salawatullahi waslamu caleyh fazaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xasbuna ka nagu filani allahu alla wey wa nicma alwakiilu midna tala saartana isagaa u nicmo lahaaday rawahu lbukhaariyu wanasaa'i baa wariyey fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koobaadi waxa weeye ina tawakula tala saarashada ilaahay la tala saartaaye min alfaraa'idi waajibaadka diintay ka mid bal waajibaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay waa tiirarka waaweyne tawxiidka waay tawxiid ma jira macnaha tawakul la-aan maxagee laga qaadanaya xagee laga qaadan inuu waajib yahay wa cala allaahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin waxaa kaloo laga qaadanaya in kuntum mu'miniinana waa laga qaadan wa cala allaahida yani in la hormariyeyna waa laga qaadan macna maxaa yeelay iimaankiiba haddii lagu xidhay tawakulka inuu waajib yahay kutusi macna athaaniyatu masalada labaad waxa weeye annahu tawakulku min shuruudi aliimaan iimaanka shuruuddiisuu ka mid yahay macnaha iimaanku ma asaxayo tawakul la-aan ma kaamil noqonayo ma dhammaystirmayo tawakul la-aan iyo tala saarasho la-aan maxaa ku tusaya in kuntum muminiina baa leedi in kuntum muminiin haddaad iimaan leedihiin ilaahay kala saarto saas macnaha macnaha iimaanku shardi wuxuu u yahay tawakulku u yahay ahaalisatu masalada saddexaad waxa weye tafsiiru aayat alanfaal aayadda suurat alanfaal kusoo arooto la fasiro inama almuminuuna aladiina inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waay aayaddaas way macna oo waxaa laga wadaa mu'minuuna iimaankaas waa iimaanka kaamilkaa wey alraabicatu masalada afraadi waxa weye tafsiiru alaaya aayaddii oo la fasiro aayaddaasoo fii aakhiriha suuratu alanfaal aakhirkeeda ku taal aayaddaasina waa qowluhu tacaala yaa ayuha annabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almu'miniin alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye tafsiiru aayati alaaq suuratu alaaq aayaddii ku aroortay oo iyadana la fasiro aayaddaasina waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbuhu wey asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye cidamu sha'ni hadihi alkelima kelimadaas arinkeeda weynankiisa waay kelimadaas wey xasbuna allaahu wa nicma alwakiil kelimadaas iyo weedhaas arrinkeedu inuu weyn yahay wey macna anaha liana maxaa yeelay liannaha iyada qowlu ibraahiima nebi ibraahim hadalkiisii wey wa muxamedin iyo muxamed hadalkiisii wey calayhim asalaatu wassalaam fi shadaa'idi dhibaatooyinka dardaran dhexdooda markuu mid walba dhibaato weyn oo daran ay qabsatay ayay hadalkaa ku hadleen hadday labadii rususha ilaahay ugu fadli badnaa ay ku dhawaaqeenna de waxay kutusaysaa inay kelimo fadli badanoo fiican inay tabaana oo in la adeegsado ay tabaan marka inta awowow iyo sheekh hebelow iyo isir hebelowda lagu hayo ee ilaahay addoommadiisa loo dhawaaqanayo xasbuna allah wa nicma alwakiil carabka hala bara wey macna baabu qowli illaahi tacaala afa aminuu makra allah falaa yamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun baabkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu baabu lmni min makri اllah wاlqunuuطi min raxmat اllah yani dhagarta ilaahay oo laga raali laga aamin noqdo iyo naxariista ilahay oo laga quusto waa laba iska soo horjeedo wey labadaasuu kaga hadlaya makriga asalkiisa waxaa la yidhahdaa makriga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa in aada ruuxa aada iska soo horjeedaane ishaysaan aad ka gaadho waxa aada doonayso inaad gaadhsiiso inaad macnaha aada gaadhsiiso meel uusan kaa dareemeynin iyo dhinac uusan kaa filaynin intaad kaga timaado waxaad rabtay inaad u geysato saasaa la yidhahda macna ruuxaad ishaysaan ilaahayse subxaana wa tacaala markii la yidhaahdo yani waxa weeye addoommadiisuu dhagraa oo qur-aanka saa ay kusoo soo aroortahay waxaa laga wadaa alla subxaana wa tacaala addoommada markii la kari waayo wuu u seeta dheereeyaa istidraaj wax la yidhaahda waa la daajiyaa waxbaa la siiyaa adduunka markay isku iloobaan oy isleeyihiin alaleh sidanaaba laydinku jecel yahay ismahadiyaan yuu ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu kaga imaanayaa meel ayna iskaba filayninba si kada ah yaa marka loo qabanoo ilaahay subxaana wa tacaala u ciqaabaya macna marka makriga kaasaa laga wadaa istidraajka iyo makriga iyo khidaaca iyo kulli waa isku meeshaasay wadagelayaan mar marka makrigu sifatu kamaal buu noqdaa marna sifatu naqsin buu noqdaa tilmaan ceebu mar noqdaa marna tilmaan wanaagsan buu noqdaa tilmaan wanaagsan marku wuxuu noqdaa makriga iyo dhagartu meel ay ku habboonayd marka la dhigo oo cid gardarnayd oo la keri waayey marka makri iyo dhagar lagu sameeyo waxa weeyaan waa sifatu kamaal bay noqotaa markuu gardarro yahayna waa sifatu naqsin waay sidaa daraaddeed ayaan ilaahay subxaana wa tacaala si mutlaq ah aan loogu tilmaami karayn makri oo lama odhan karo ilaahay maakir waay sifo loogama qaadi loogama yani waxa bixin karo magacna halkaa loogama bixin karay laakiin qur-aanka waxaa kusoo aroortay ilaahay oo lagu sifeeyey subxana wa tacaala oo sifatu ficlin a ah macna sifatu ficlin ilaahay wuu dhagraa addoommadiisa marka dhayartu markay maqaamkii ammaanta ay joogtay iyo yani waxa weye madxiga iyo kamaalka markay joogtana waa sifadaa ilahay isku tilmaamay subxana watacaala meel naqsi markay joogto iyo ceebna ilahay waa ka nasahaya subxana watacaala saas daraaddeed baa si buuxda aan macnaha loogu tilmaami karaynin khidaaca lamida iyad khidaaca iyaga iyo lamid laakiin khayaanadu iyada ilaahay marnaba laguma tilmaami karayo khayaanada maxaa yeele iyadu mar walba waa madmuum oo way caayan tahay khiyaanadu waa macnaha meel yani lagaa filahayey wax lagugu ammaanaystay oo inaad wax ilaalisay aa lagaa filahayey oo doomartaysaa la yidhahda marka taa ilaahay marnaba laguma tilmaami karo laakiin kuwaa kale sifaadka kale qur-aanka waa kusoo arooren sidaasaana laga wadaa baabu qawli illaahi tacaala ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay uu ilaahay yidhi afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen min makra allah ilaahay dhagartiisa miyay ka aamin noqdeen falaa ya'manu kama aamin noqdo makr allahi ilaahay dhagartiisa ila alqowmu dad mooyaane alkhaasiruuna oo khasaaray waxaa laga hadlayey ummadihii iyo bulshooyinkii ummaddan ka horreeyey ayaa laga soo hadlayay markaasaa ilaahi subxaana watacala uu yihi afa amina ahlu lqura an ya'tiyahum ba'sunaa bayaata wahum naa'imuun dadkii deegaamada ahaa miyay ka aamin noqdeen in inuu cadaabkanagu u yimaado ayagoo habeenkii baryayo habeenkii jiif jiifa mise waxay ka aamin noqdeen inuu cadaabkanagu iyo halaaganagu u yimaado amin barqikiiyo maalinimo ayagoo ciyaaraya afa aaminuu makr allahi ba marka ma dhagar ilaahay bay ka aamin noqonayaan dhagar ilaahay kama aamin noqdo dad khasaaray oo halaagsamay mooyaane saas wey macna macnaheedu waxa weeye amnigaa waxaa laga wadaa addoonku inuu isdhigto oo uu macnaha waxa weeyaan xagga ilaahay subxaana wa tacaala wanaag mooye wax kalaba uusan ka filanin diyaargarowgiisiina uusan la imaanin macna yacni xagga ilahi waxaad ka filinaysaa inuu janno ku geyn doono oo aada jannadiisa geli doonto oo uu kuu naxariisan doono haddana wax diyaargarow ah iyo wax talagal ah iyo wax tabaabusho ah kaama muuqdo alamnu min makri illahi kaasaa la yidhahda caasi baa tahay oo dunuubtaad ku dhex jirtaa haddana waxaad leedahay ilaahay uu jannayn doona saasaa la yidhahda waxaa marka ka imaanaya yacni addoonkaasi wuxuu meesha ka saaro halmaamay rabbi subxaana wa tacaala inuu sariicu xisaabi ah xisaabtiisu inay degdegto oo ciqaabtiisu ay daran tahay oo addoommadiisa uu u cadhoodo oo rabbi subxaana wa tacaala adduunka uu ciqaabta kusoo dedejin aakharana uu cadaab u qoray dadka dunuubta gala yani jaanibkii khawfka oo dhan buba dhinaca iska dhig saas man marka waxaa ka dhalata inuu addoonku marka uu camalka saalixa fududaysto oo uu macnaa wax kastoo ilaahay u dhoweynayo uu iska fududaysto oo uu meel iskaba qorshaystaba inuu janno gelayo saas wey macna waa arrin halis ah marka arrinkaasi waa halis sidaasoo kale markay dhacdo waxaa laga yaabaa addoonka ilaahi subxaana wa tacaala inuu risqiga u waasiciyo risqiga in loo waasiciyo oo loo barwaaqeeyo oo caafimaad la siiyo oo caruur la siiyo ayaa laga yaabaa waxaa halis a ah marka haddana in saxdiisa sii gasho uuba is yidhaahdaba adoo sidaa ahaa intan haddii lagugu sii daray waaba lagugu sii jecelyahay oo uuba macnaha waxa kusii fogaadaba nacasnimadiisa ismana ogee dhawara ilaahay buu ku jiraa subxaana watacaala xasanulbasri baa wuxuu yidhi ma wasaca allahu calayhi falam yara anahu yamkuru bihi falaa ra'ya lahu ninkii ilaahay uu risqiga u waasiciyo oo aynan u muuqanin in la dhag rayaaye ninkaasi caqliba male buuri saas way macanaa xadiis kaloo saxiixa ah, oo macnaha waxa weye ibnu jariir iyo ibn abi xaatim ay wariyeen ciraaqi iyana ay tasxiixiyeen ayaa nebigu wuxuu ku leeyay salawatulli wasalaamu caleyh idaa ra'ayta allaha icطi alcabda min addunya calaa macaasiihi maa yuxibu fa fainamaa huwa istidraaj haddaad aragto ilaahay oo addoonka adduunyada siinaya oo adduunka wax ka siinaya isaguna uu dembigiisii ku dhex jiro waxaad ogaataa addoonkaasi ilaahay dhagartiibuu ku jiraa waa lagu soo maqan yahay saas way macana arrinka waxaa la doonayaa inuu isku halmaamo ilaahayna subxaana wa tacaala ciqaabtiisii jidkay kusoo jirtaa goortii la qaban lahaa unbaa dhow marka saa ku talagal adoo laguu barwaaqeeyo haddana haddaad uun xumaantii ku fooftoo lagaa kari waayo ma aha laguguma jecla waxaan lagu siiye adigoo dhan baaba macnaha waxa weyaan maaragtay waxaad ku jirtaa dhagar baad ku jirtaa macna halis baad ku jirtaa <clears throat> afa aminuu ma waxay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay dhagartiisa miyay ka aamin noqdeen falaa ya'manu kama aamin noqdo makr allahi ilaahay dhageertiisa ila alqowmu alkhaasiruun dad khasaare mooyaan dadka liibaanay ee fiicane ayagu mar walba way iska jiraano way ka tabaabushaystaan oo way diyaar diyaargaroobaanoo camal saalix iyo iimaan bay iy kaga garoobaano way ka cararaan macna wa qowlihi tacaala buu baab u yahay waman yaqnatu yaa quusta min raxmati rabbihi ilaahay naxariistiisa ma ka quustaan ila adaaluuna kuwa lumay mooyaane hadalkani waa hadalkii nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam soo ma ahayn markii loogu bishaareeyey isxaaq inuu u dhalan doona isagoo isaguna da ahaa xaaskiisuna ay da ahayd ayaa waxaa loogu bishaareeyey inuu u dhalan doono isxaaq markaasaa wuxuu yidhi abashartumuunii calaa an massaniya alkibaru fabiba tubashiruun ma duqnimo inay itaabatay markay duqnimo itaabatay kadib baad wiil iigu bishaarayeysaan seed iigu bishaaranaysaan wey macna maxaad igu bishaaranaysaan leanna waxa weeye yacni bishaaradu dhalmada ilmo la dhalaayo dad yaryar oo da-dii dhalmada aan dhaafin bay inta badan caadatan ka surowdaa ayaguna da-dii dhalmada waa dhaafeen markaasaa waxay ku yidhahdeen basharnaaka bilxaqi falaa takun min alkhaalitiin xaq iyo xaqiiqiya wax jiraanu kugu bishaaraynay yacni dadka ilaahay naxariistiisa ka quustay marna ha noqonin bale ha quusanin oo macnaheedu waxa weye ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka suuroobin xaggiisa ma jire adigoo da oodayo islaantooda da-oodaybu haddana wiilku siin karaaye maxaad uga quusan ilaaha siismadiisa iyo naxariistiisa ha ka quusan markaasaa nabiyulaahi ibraahim wuxuu yidhi calayhi salaam waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun sidoodaba ilaahay naxariistiisa kama quusto dad lumay oo ilaahay jidkiisa ka lumo habaabay mooyaane macnaha dad gefsan unbaa ilaahay naxariista ka quusta waa gaalada wey macnaha waa dabeeca gaalo lagu yaqaano inahu laa yey'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun gaalo unbaa ilahay naxariistiisa ka quusatay subxaana wa tacala laakiin ruux iimaan leh iimaankaasi intuu dooniba hala ekaadee naxariis ilaahay waxunbaa meel u yaalla waxunbaa meel u ka quusani way macna marka aayaddanna waxay ka hadlaysaa qeybtii labaad ee baabka qaybta koobaadi waxay ahayd alamnu min makri illah qaybta labaadna waxa weeye alqanuutu min raxmat illah waa laba cudur oo halis awey halis awey tani waxay ku dhacdaa ruuxa markii cabsida ay ka tan oo addoonku uu ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa iyo ciqaabtiisa daalacashadooda intuu ku fogaado ay qalbigiisa ka tambataan ayaa waxaa ku dhaca cudurleg cudurkana ku dhaco ilaahay subxaana watacaala kuuba naxariisan maayo dembiilayaashaana u badan dadka dembiga ku dhaca dunuubta waaweyn gala ayaa u badan ilaahay kuuba naxariisan maayo cadaab baa agtiisa kaaga qoran saasoo kale markay timaado dadkaas cudurkaasi ku dhacay baa aayaddani daaweynaysa war naxariis ilaahay ha ka quusanina way ballaadhan tahay maxaa yeele naxariis ilaahay gaalo unbaa ka quusatay gaal waxba kumale laakiin muslim iimaan leh intuu dooniba iimaankiisu ha dhannaado dembigiisuna intuu doona hala ekaadee ilaahay subxaana wa tacaala waxunbaa agtiisa u yaalla saas wy macana marka saasaa la doonay labadaa jid baa loo dhexeeyaa ka horena wuxuu ka dhashaa rajaho lagu fogaado kana wuxuu ka dhashaa khawfka oo lagu fogaado labadaasaa mid walba la doonaya inaan lagu fogaanin loo dhexeeyo macna yani waxa weyaan altawasutu bayna alraja waalkhawf saasaa la doonaya man waman yaqnatu yaa ka quusta min raxmati rabbihi ilaahay naxariistiisa yaa ka quusta oo kama quusta wey mantu bimacnaa nafyi bay macnaha ka dhiganta man yaqnatu ay laa yaqnatu kama quusta wey min raxmati rabbigii naxariistiisa kama quusto ila daaluuna kuwa jidka gafsan mooyaane uma badna dadka hadda joogaay qanuudka iyo quusashada naxariista ilaahay laga quusto uma badna laakiin waxay u badan yihiin waxa la yidhaahdo alamnu min makr illah saasaa dadku u badan yihiin sababkuna waxa weeye yani caqaa'idii murji'ada niman murji'a la yidhaahdo dhib badan baa caalam islaami soo maray oo firaqda luntay ee jidka ka habuuday ka mid a nimankaasa marka waxay ka tageen caqiide khabiisaa ah oo aada u liidata oo odhanaysa yacni addoonku maadaama uu iimaanba qalbigiisa leeyahay dunuubtu wax uma yeesho macsiyaduna iimaan yani iimaanka waxuma dhinto yacni daacadna iimaanka ma kordhiso rususha ilaahay kuwa ugu fadli badan iyo mu'miniinta ka ugu iimaan yarna iimaankoodu waa isleegyihinoo waa isku iimaan haye wax kasta ood samaysana iimaankaaga dhibba gaadhi maayo caqaa'idulmurji'a la yidhahdaa suufiyada inta badan ayay ku hadhay caqiidadaas can dariiqi suufiyayna bulshada uga soo gudubtay caqaa'idaasi macna suufiyadaa u soo gudbisay saa daraaddeed baa waxaad arkaysaa ruuxii isagoo caasi oo dambiilo wuxuu ku dhex jira alla yaabayso ayuu haddana wuxuu leeya anigu ummatu maxamed baan ahayo janna waa imeel meel ool saas wey macna qorshaaba meel u dejisanba isaga inay gacanta ugu jirta mudda macna sidaasaa loo badaya marka in yacni ilaahay makrigiisa laga aamin noqdo laakiin qalla maa tajid aad baad yaad u yartahay inaad aragto dad intay cabsidu ka tan ay gaarsiisay inay ilahay naxariistiisa ka qustaan subxana watacala waa yaryahayn dadkaas wa can ibni cabaasin ibni cabaas waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku su in la weydiiyey nebiga cani ilkabaa'iri dembiyada waaweyn ayaa la weydiiyey dembiyada waaweyn baa wax laga weydiiyey faqaala nebigu wuxuu ihi salawatulli wasalaamu caleyh ashirku billaah ilaahay wax lala wwadaajiyo wey ilaahay iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo wax laysugu daro walya'su quusasho weye min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa laga quusto waalamnu isdhigasho wey min makri illaahi ilaahay dhagartiisa layska dhigto yani dhigto oo aan badda laga gelin oon laga diyaar garoobin saas way macnaa laga aamin noqdo saddexda arrimood buu ku sheegay asarkan cabdullahi ibni cabaas laga werinayo xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo shabiib ibnu bishri in la yidhahdo xaafid ibn xajar saduuq yukhti ayuu ku tilmaamay waa nin macnaha waxoogaa xifdigiisa wax ku jiraan laakiin xadiidka sheekh naasir diin albani baa taxsiiniyey waa xasan xadiidku marka saddexda arrimood buu ku sheegayaa yacni dembiyada waaweyn inay yihiin xadiidka ka dambeeyana isaguna dhowr wuxuu macnaha ku daray isla iyaga ayuu macnaha waxweye isaguna sheegay marka dunuubta waaweyn xadiisku wuxuu ku tusayaa dunuubtu inay kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn leeyihiin wa ficlan waana sidaas qur-aankuna saasuu kutusaya in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum dunuubtu marka waa kale waaweynta dunuubta waaweyn waa kuwa ciqaab gooni a ah lagu sheegay adduunka ama aakhare in dadka lagu ciqaabayo ama shay uu ruuxu jecel yahay uu ku waayayo ama dhibaata kugu imaan la yidhaahdo ama lacnad laga dambaysiiyo dunuubta waaweyn kuwaasaa la yidhahda cadho ilaahay iyo cadaab ilaahay iyo ciqaab ilaahay ama la yidhaahdo dunuubta waaweyn ba ladhahda su-ila waa la weydiiyey nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh cani ilkabaa'iri dunuubta waaweyn baa wax laga weydiiyey fa qaala nabigu wuxu uhi sal ly slm ashirku billaah ilaahayo wax lala wadaajiyo addoommadiis waa ka ugu weyneye dembi kastoo la sheego sidaas way macna walya-su quusasho wey min rawxi illaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto oo addoonku uu is yidhaahdaba ilaahay kuu naxariismanayo subxana wa tacala maxaa yele rabbigan subxana wa tacala naxariistiisu wax walbay ka ballaaranta addoommadana way wada qaadaa way deeqdaa haddii asbaabtii naxariista ilahi aad ku geli lahayd adigu la timaado rabbi subxaana wa tacaala wuxuu u naxariistay boqol nafood oo macsuumo a nin dilay ayuu ilahay u naxariistay subxana wa tacaala oo gaal cimrigiisoo dhan gaalnimo kusoo dhamaystay iyo xumaan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala laxadaadkii ugu dambeeyey noloshiisu ilahay kasoo wada aqbalay subxana wa tacala wixii hore o dhanna u dhaafay marka laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica wey ilaahay naxariistiisa lagama quusto wax laga quusan karaaba ma aha maxaayele dembi oo dhan ilahay waa dhaafaa subxana wa tacala waalamnu aamin noqosho laga aamin noqdo min makri illaahi ilaahay dhagartiisa laga aamin noqdo ciqaabta ilaahay oo lays dhigto yani aan laguba talagelin inay imaanayso macna wa can ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud waxaa laga warinaya qaala inuu yihi akbaru lkabaa'iri dunuubta kuwa ugu waaweyni alshraaku biاllaah waa ilaahayo wax lala wadaajiye addoommadiisa wاlamnu ka aamin noqosho min makri illaahi ilaahay dhagartiisa laga aamin noqdo waalqunuutu quusasho min raxmat illahi ilaahay naxariistiisa laga quusto waalya-su quusasho min rawxi illaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto alqunuutu min raxmat illaah waxaa la kala dhihi karaa iyo waalya-su min rawxi illaah yani alqunuutu min raxmat illahi waxaa laga wadaa wanaag aad doonaysay inaad hesho inaad i ka quusato tanna waxa weeye walya-su min rawxi illaah dhibaato ku haysato in lagaa qaado aada doonaysay inaad ka quusato qaaditaankeeda saasaa macnaha fiican in loo kala duwo haddii kaleeto isku macnay noqonayaan oo laba jumlo oo isxoojinaya oo uun yani tii hore macnaha faaidaysay tanna ay faa'iideynaysay noqonayaan macna alshraaku biاllahi ilahay oo addoommadiisa xadiidka waxaa wariyey ibnu jariir baa wariyey hayfani baa majmac zawaaidka sidoo kale kusoo gooriyey wuxuu leeyahay oo majmaca ku leeyahy dabaraani baa kabiirka ku wariyey sanadkiisuna waa saxiix buu leeyahy riwaaya kaloo bazaar uu warinayo cabdullahi bni cabaas uu ka warinayo ayuu iyadana sheego markaasuu yihi rijaasha sanadka cabdullahi bni cabaasna waa rijaal muwasaquun yani rag la tawsiiqiyey man adiga yani xasan inuusan ka hoos marin baa laga yaabaa waana aar cabdulahi mascuud ka kooban akbaru lkabaa'iri dembiyada kuwa ugu waaweyni alishraaku billaahi ilaahay oo lala wadaajiyo addoommadiisa wax lala wadaajiyo wey waalamnu ka aamin noqosho wey min makrillaahi ilahay dhagartiisa laga aamin noqdo waalqunuutu quusasho min raxmat illaahi ilahay naxariistiisa laga quusto inuu ilaahay waxaa doonaysa ku siinahayaba inaad macnaha ka quusato walya'su iyo quusasho min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa laga quusto dhibku haysta inuu ilaahay kaa qaadiba inaad ka quusato wey macna dunuubta waaweyn bay ka mid tahay macna rawaa waxaa wariyey asarkaas cabdurasaaq baa wariyey sidoo kale ibnu jariirna waa wariyey isaguna fiihi masaail baabkan masaa-il baa isagana ku jirta aluulaa masalada koobaadi waxa weye tafsiiru aayati alacraaf aayaddii fii suurati alacraaf kusoo arorto la fasiro oo aayaddii ahayd afa aaminuu makr allah ahaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiiru aayati alxijri suuradda xijri aayaddii iyadana kusoo aroortay oo la fasiro waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun aayaddaa wey iyadana ahaalitatu masalada saddexaad waxa weye shidat lwaciid goodiga iyo hanjabaadda daraanteeda hanjabaadda iyo goodigaasoo fiiman cid dhexdii ahaaday ciddaasoo amina ka aamin noqday makra allaahi ilaahay dhagartiisa ka aamin noqday cidda ilaahay dhagartiisa ka aamin noqotay isdhigatay ee dunuubta ku dhex jirta haddana janno isku hallaynaysay raadinays doonaysaay rajo ka qabtaay ciddaasoo loo hanjabo loo goodiyo araabicatu masalada afraadi waxa weeye shiddat lwaciidi yacni goodiga iyo hanjabaadda daran oo loo hanjabay filqunuuti quusiga dhexdiisa yacni hanjabaad daran oo iyadana ahaatay quusi ilaahay naxariistiisa laga quusto dhexeeda macna labadaba laysu hanjab waxaa la doonaya marka hana quusanin hana isdhiganin asbaabtii intaad la timaado diyaargaroow camal saalix wixii janno ku geyn lahaa ku diyaargarowdo waxaad u dhexaysaa marna cabso oo ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa ka cabso marna rajada dhankeeda u kaco ilaahay iyo naxariistiisa iyo jannadiisa rajee labadaa u dhexee macna wallahu aclam wsala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله باب يهي إيمانك قيبه inuu ka mid yahay sabir lagu sabro ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu qadaray addoonkiisa ugu qadaray taas ayuu baab u yahay macnaha sabirkii buu ka hadlaya sabirku waa akhlaaqiyaadka wan wanaagsan waaye dhinacna tawxiidku kasoo galaa dhinacna waa akhlaaq waaye marka iimaanka ayuu ka mid yahay buu sheekhu yidhi oo ilaahay oo la rumeeyo qeyb ka mida waxaa ah wixii uu kugu qadaro oo kuu qorsheeyo in aada u sabirto ood ku adkaysato oo argagax uusan kaa muuqanin haddii ilaahi subxaana tacala wuxuu kugu qadaray uu kugu keeno marka sabirku fadaail badan buu leeyahay ilaahay qadarkiisa lagu sabro waxaa ka mid a nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi axaadiista uu macnahaasoo kaleto kaga hadlay wuxuu leeyahay ruuxa wax la siiyo waxaa ugu waasacsan sabirka wax ka fiican sabir ruuxa lama siiyo macnaha maxaa yeele waa iftiin sida xadiidkana nebigu ku sheegay salawatullahi wasalaamu calayh yani waa iftiin oo ruuxu uu ku iftiinsanayo wax ku kala arkayo wey sabirku cali bn abi aalibna wuxuu leeyahay sabirku jidhka yani diinta madaxeedii oo kale waay sida jidhku uusan madaxa uga maarmin ayuu sabirkuna diinta u yahay maana madaxii oo kaleu ka dhigan yahay saasuu leeyahay sabirka macnihiisa marka waxa nafta oo la celiyo oo jeel la geliyo la xidho macnaha markii qadar ilaahay yimaado oo wuxuun ilaahay ku qorsheeye kugu dhaco inaad carabkaaga xumaanta ka ilaaliso cadho muujiso sheegasho muujiso inaad carab ka ilaaliso xubnahaagana aad ka ilaaliso sidoo kale inay iyaguna muujiyaan wax la yidhaahdo cadho ay ka cadhaysan yihiin ilaahay qadarkiisa subxaana watacaala sida inoo maadnoonta yani maryahoo la jeexjeexa iyo dhabanadoo la dharbaaxa iyo kuwaasaa macnaha ka mid ah iyo qalbigoo isagana cadhada laga ilaaliyo xabsiga ilaahay qadarkiisa nafta la xabisayo qadar ilaahay hadduu yimaado kaasaa laga wadaa man hal nooco marka noocyadii ka midu ah sheekhu baabka ku baabeeyey sawirku laakiin waa noocyo badan yahay oo saddex qaybood buu kala baxaa qaybi waxa weeyaan alsabru calaa awaamir illah daacada ilaahay iyo waxyaalaha waajibaadkee lagu saaray oo lagu sabro nafta lagu celiyo maxaa yeeley naftu way ka carari in marka lagu dabaalo lagu celiyo oo ay ku adkaysato taas waa mid talabaadna waxa weeyaan waxyaalihii ilaahay uu reebay iyo maxaarimtii iyo dembigii in nafta iyadana laga celiyo oo ta horena way ka cararaysaa tanna way ku ordaysaa way doonaysa xumaanta iyadaa doonaysa in laga xidhaa la doonay marka laga seeseeyo laga celiyo qeybta saddexaadna waxa waa qeybta sheekhu uu baabka ku qorayo qadarka ilaahay subxaana watacaala uu kuu qadaray waxyaalaha kugu dhacayo ama xoolahaaga ku dhacaya ama lafahaaga ama caruurtaada eheladaada ku dhacaya masaa'ibta inaad u dulqaadato ood u sabirto qeybta saddexaadna midaabay bacd min aliimaani iimaanka waxaa ka mida bilaahi ilaahay la rumeeyo ilaahay oo la rumeeyo waxaa ka mid a asabru sabrid calaa aqdaari illaah ilaahay qadarkiisa lagu sabro ilaahay waxyaaluhu qadaray oo lagu sabro macna wa qowlihi tacaala wuu baabuu yahay ilaahay odhantii uu yidhi waman yu'min billaah ninkii ilaahay rumeeya yahdi wuu hanuunini alle qalbahu qalbigiisuu hanuunin wallaahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii og weyn waxaa ka horeysay aayadda wamaa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah wax alla wixii dhacay oo idin asiibaay ilaahay ogolaanshihiisa iyo doonitaankiisu ku yimid saas wuxuusan ilaahay doonin maba idinku dhacayaba waa qorshe ilaahay subxaana watacaala haddii marka uu sidaas yahay dadku waa laba qaybood markii dhibaatooyinkaasi dhacaan qaybina ilaahay baa qalbigiisa hanuunin oo hanuuninta waxaa laga wadaa qalbigiisaa la xasirin oo musiibadii ku dhacday qalbigu ma didaye wuu xasilahayaa oo wuu degahayaa oo sabir buu ilaahay waafajinay subxana wataala sabir baa lagu yiri saas iyo haddii qalbahu saasaa laga wadaa qolana macnaha waxa weye qalbigooda la hanuunin maaye qalbigiibaa walwal iyo yani rafaad iyo dhib iyo jiif iyo joogba qaban waaye qoladaana macnaha qalbigooda lama hanuuninin ilaahay wax walbuu ogyahay subxaana watacaala <clears throat> saas wey macnaha waman yumin cidii rumaysa billaahi ilaahay rumeeye oo iimaan dhab alla yimaadaay yahdi alla wuu hanuunina qalbahu qalbigiisuu hanuunin oo musiibe adduun markay ku dhacdaayey qalbigiisu ma uu didaye wuu degaya oo ilaahay baa xasilinay subxaanahu watacaala wallaahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii og wey qaala calqamatu wuxuu yihi calqamatu bnu qaysin innakhaci baa la yidhahdaa waa nin taabiciinta raggoodii waaweynaa buu ka mid yahay ninkaasi qalbigiisa la hanuuninayaay alrajulu nin ruux weeye ruuxaasoo tusiibuhu ay ku dhacayso almusiibatu musiibaa ku dhacayso fa yaclamu markaasaa wuxuu ogaanayaa annahaa iyadu min cindi illaahi ilaahay xaggiisa inay ka timid fa yardaa markaasuu ku raalli noqonayaa wayusallim ilaahay buuna u dayno wuu hogaansami saas manaa u isdhiibaya macnaha waxaa aayaddu ay ka hadlaysaa ruux musiiba ku dhacday ruuxii musiibadu ku dhacday ee muminka ahaa wuxuu ogaanayaa marka koowaad inuu waxani xag ilaahay kasoo fulay subxana wa tacaala allama subxaana wa tacaala maslaxa iyo danta ah unbuu mar walba kula wadaa maslaxo unbaa lagula doonay waxani marka maslaxu kuye dhinac kastoo laga fiiriyabaa maslaxa wey man masaaibtaa dad ku dhacaysa ka ay ku dhacaysa laftiisii maslaxa uta haddii uu gafi macana marka ilaahay xaggiisay ka timid markaasuu ku raalli noqonaya oo ilaahay u daynaya subxaana wa tacaala isaguna wuu isdhiibaya macna saasuu calqaba ku fasiray aayaddan wa fii saxiixi muslim saxiixi muslim waxaa kusoo aroray can abi hurayrata abu hurayrana laga warinaya ana rasuula allahi sal alay slam rasuulku qaala inuu yidhi ithnataani laba shay oo fi nnaasi dadka dhexdooda ahaaday humaa labadaa shay bihim fiihim dadka dhexdooda xaal ay yihiin kufrun gaalnimo wey laba shay oo dadku ay ku dhaqmaan oon lagaba dhex waayinba gaalnimaa ku sugan bu nabig uri salawatullahi wasalaamu caleyh ta koobaadi waxa weye adtacanu durid la duro wey fi nasabi nasabkoo la duro waynu soo marnay yani dadka nasabkiisaoo la ceebeeyo dhalashadiisi iyo isabkiisi iyo awowyadii wax laga sheego in loo diidoo la yidhaahdo maba tiisin ama maada ka dhalanin ama abtirsigaa malihid ama nasab dhiman baa tahay nasabka wax laga sheegoo la duraayo waa arrin gaalnimo wey shaqo gaalo wey macna shaqadaas muslimiina maaha midda labaadna waxa weye waniyaaxatu baroor la baroorto wey cala almeyiti meydka lagu dul baroorto markii ruux ilaahay tiisii ku timaado uu geeriyoodo in loo ooyo oo loo baroorto taasina waa arinta labaad ee howlaha gaalnimada ka mid macna manaa labadan arrimood iyo arrimo kaleba waynu soo marnay halkan waxaa loogu soo celiyey xadiidka waniyaaxatu cala almeyit meyidka oo loo ooyo maxaa yeelay <clears throat> ooyintaasi waxay muujinaysaa ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa inaan macnaha raalli lagu ahayn saasay muujinaysaa sabirkii in laga tegayna way muujinaysaa maxaa yeelay yani waxa weeye maadaama waxba ilaahay qorsheeyey subxaana watacala nin walbana ku imaan doonto in la sabro la adkaystaa la doonaya macnaha labadan arrimood marka oo dadku aan lagaba waayeynin waa muslimiintaa laga wadaayo gaalnimo wey markuu nabigu lehy salawatullahi wasalaamu caleyh lagama wado gaalnimadii islaamka lagaga baxay saa lagama wado ee waxaa laga wadaa waa akhlaaq gaalo wey waxaana laga yaabaa ruuxa muslimka intuu akhlaaqdii iyo dhaqamadii gaalada lagu yaqaanay qaar ka mida samey haddaynuusan gaaloobin waa suurtagal sida masalan waxa weye beenta gaala lagu yaqaana yaa munaafiqiin ruux muslim hadduu been sheego ma gaaloobay hadduusan banaysanaynin marka dhaqamadoodii iyo akhlaaqiyaadkoodii iyo qaar ka mida dadku intay ku kacaan ayaa haddana yuusan xeradii islaamka ka baxayn sida gaalkuba haddii akhlaaqdii muslimiinta lagu yaqaanay qaar ka mida uu sameeyey uusan muslim ugu noqonayn masalan deeqsinimada oo kale muslimiinta lagu yaqaana runta oo kale muslimiinta lagu yaqaana daacadnimada muslimiinta lagu yaqaana hadduu gaal la yimaado akhlaaqiyaadka qaar ka mida muslim kuma noqonayo gaalnimadiisii buu ku baaqi ahaan kana sidoo kale wey kana sidoo kale wey marka saasaa laga wadaayo gaalnimadii islaamka lagaga baxay lagama wadeen laakiin waxaa laga wadaa waa dabeecooyinka iyo akhlaaqda gaalada lagu yaqaana wey intaasaanu kuwa filan haddiiba gaalaba macnaha waxa wey lagu xidhiidhiyey yani kafaa bidalika shu'man xumaan intaasaaba ugu filan macna dadku marka musiibadu markay dhacdo oo dhibaato dhacday ama mid guud ha noqoto oo ummadoo dhan wada gaadha ama mid gaar adiga kugu ah ha noqoto afar qaybood bay dadku u qaybsamaan qaybi ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu keenay bay ka cadhoodaan oo qadarkii wixii dhacayna way u cadhoon ilaahaygi keenayna way u cadhoon qalbigana way uga cadhoon afkana way ka muujsanayaan iyo adinka intaba cadhadaa qalbigooda ku jirta qolo qoladaa wey oo waa qolyaha xadiis soo socta inoogu imaan doonto oohinta ka muuqato oo yani hoogayoo ba-ayda carabka ka hayo macnaha yani barooranayo oo yani adinka xataa yani mar timaha istifi oo timaha macnaha guri oo qaarkood dhabanaday dharbaaxi qaar maryaha iska googoyn oo yani waxa tasahud iscadhaysiin qolo qoladaa wey qoladaasi marka waa dambiilayaal wey inay gaalnimo gaadhana waaba suurtagal qolada labaadi waxa weeyaan ama martabada labaadi waa sabirka sabirka wey inuu ruuxu uu waxankadaatu ku culus yahay oo musiibadan dhacday ay ku culus tahay oo uu karaahaysanayo laakiin wuu isa sabirsiinaya sabir buu iska doondoonayaayo wuu adkaysanaya afkiisa iyo adinkiisa ayuu xumaanka dhowraya taana waa mansilada martabada la yidhahdo martabatu sabri baa la yidhahda tii horey ka fiican tahay waana midda waajibka wa midda waajibkaa inta ugu yareed wax laga doonayo wey macnaha markay dhibaata dhacdo dhibaatadu macnaha xanuunkay dooniba ha kugu hayso nabarkay dooni ha kuu geysato oo qalbigaa dareenkuu dooni ha qabee laakiin waxaa la doonaa aka waxaa la doonaya afkaaga adinkaaga inaad kontrosho macnaha manzil martabadaa waxaa ka sarreysaoo derajo kasii fiican ah derajada la yidhahdo arridaa inaad kuba raalli noqotoba oo qalbigaaga uu qanco oo musiibaduna ku dhicitaankay kugu dhacday iyo inay kaa maqnaato ayba kuu sinaato maadaama qadar ilaahay iyo qorshakiisa ay tahay waxaad ku qanacsan tahayba xagga ilahay wanaagunbaa ka yimaada maslaxataa iyo dantaa unbuuna ilaahay waxaan kugu riday subxaanahu watacaala sidaa daraaddeed ayaa addoonku qalbiga xataa kama karaahaysanayo kuma cusla waxa ku dhacay waxaan ku dhacay macnaha waxa weyaan maaragtay hadduu ku dhiciyo hadduusan ku dhicin waa isugu mid macna saas waa manzil waxaa la yidhahdaa ridaa baa la yidhaahdaa martabada taas kasii sarraysa waxay tahay shukri dhibkii ku dhacay buu ka mahadnaqayaaba alxamdu lilahi buu ku haya saas waa martabada ugu sarraysa maxaa yeelay shukri wuxuu ku imaanayaa waxaa la yidhahdaa culimadu dhahan almasaa'ibu nicam masaa'ibtuseedu waa nicmo wey oo nicmo waxay u tahay faa-iidooyin fara badan bay leeyihin faa waxaa ka mid ah addoonka musiibadu ku dhacday waa loogu dembi dhaafaa waa kow masaa'ibtu waa dembi dhaaf waa marka labaad eh addoonka ishalmaamay ee waxoogaa tegey ee macaasida ku foofay way xusuusisaa oo ilaahay bay usoo celisaa masaa'ibtu maslaxada kale waxa weye dad kaloo fara badan baa ku cibro qaadan oo ku ku wanaagsanaan masaalix noocaas oo kaleeto oo fara badan maslaxada kale waxay tahay yani ajir baa looga qoray haddii uu ku sabro waxaa kaleeto inay nicmataa kutusaya markaad adiga dhib ku dhibku haysato fiiriso oo dadka kale dhibka haysa aada fiido dad kale oo kaa dhib badan alalaha kan ku haystaaye waaba macnaha waxa weye waxaaga wax lagugu darwey waaba maaragtay yani waaba rakarooni intanba haddii ilaahay subxaana tacala kugu badaayeba waad mahadin maxaa yeelay insaan mubtalaa ma jiro oo dhibaataysan ilaa mid kaleo ka dhibaato badan unbaa jira macna dhibaataduna haddayna diinta gelin oo adduunyo uun ay ku meeraysanayso way isdhaantaa dhibaatooyinkaa isdhaaba ilahay ba hadduusan xagga diinta kaa fitnaynin kifaayo wey macnaha intaas marka yani martabadaana shukri baa la yidhahdaayo addoonku inuu dhibkii ku dhacayba ka mahadnaqo macnaha ilahay u mahad celiyo subxaana wa tacala martabadaas marka sidiiqiinta dadka aada u sarreeya ilaahay subxaana wa tacala addoommadiisa ka mid a ah ayaa gaadha isnataani laba shay oo fi nnaasi dadka dhexdooda ahaaday humaa labadoodu bihim fiihim dadka dhexdooda xaal ay yihiin kufrun gaalnimaa ku sugan alacnu duridee midda koowaad fi nasabi nasabka la duro wax laga sheego wanniyaaxatu iyo ooyitaan iyo baroor loo baroorto cala almeyiti meydka dushiisa walahumaa muslim iyo bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can ibni mascuudinna ay ka warinayaan marfuucan isagoo mid la kor yeelaya uu yahay xadiid <coughs> wuxuu nabigu yihi salawatulli wasalaamu caleyh laysa mina naga mid ma ah man daraba ciddii garaacda alkuduuda dhabanada oo washaqa jeexjeexa aljiyuuba jeebabka jeexjeexa oo wadaca ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada dhadhawaaqeedii oo kaleeta ku dhawaaqa saasuu nabigu yuri salawatulli wasalaamu caleyh macnaha markii uu ruux dhinto ama musiiba dhacdo af ah, waxaa la doonayaa inaysan adinkaaga xumaani ka muuqanin afkaagana xumaani ka muuqanin saasaa la doonaya macnaha marka nebigu sal alay lay wuxuu leeyahay jidka naga ma hayo oo waa khilaafay jidkaygii diintiina macnaha waa khilaafay ruuxii markay musiiba ku dhacdo dhabanka garaaca yacni caadada carabtaasay ahaan jirta caadada carabta macnaha ruuxu dhabanka dhabanadu dharbaxa iskala daalaya macna dhaban garaacistaa keliya lagama wada ruux hadduu guryaha dumiyo waa lamid hadduu weelasha jajabiyo waa lamid hadduu cuntada kharibo waa lamid hadduu ficil uun ku kaco uu ka keenay musiibada dhacday ay ka keentay waa la mid saasoo kaleto wey macna shaqul jiyuubkana waxaa laga wadaa jaybka waxaa la yidhahdaa kan hadda khamiisyada iyo shaafiyada loo sameeyo luqada carabiga jayb maaha jaybka waxaa la yidhahdaa waa meesha marada laga geliyo madaxa meesha macnaha madaxu ka duso ee loogu talagalay marada inuu ka duso madaxu marka dambena qoorta ku wareegsan ayaa la yidhahdaa macnaha jaybka la yidhahda marada intay saa u qabtaan bay dilaaxin jireen man halkaa ka dilaacin jireen musiiba markay ku dhacdo wa dacaa bidacwa aljaahiliyati waxaa laga wadaa yani dacwada jaahiliga waxaa la yihahdaa waa qaylo walba iyo dhawaaq kasta oo waxa keenay uu yahay wax sharciga khilaafsan dhawaaqii iyo habarwacashadii qabiilka iyo axzaabta iyo laysugu habarwacanayay waa dacwa jaahiliya wa dhawaaqa ilaahay qadarkiisa iyo waxyaaluhuu qorsheeyey cadho laga cadhaysan yahay ku yimaada sida baroortii oo kalena waa dacwa aljaahiliya waay adigu dhawaaqu mar hadduusan sharciga sal ku lahayn dacwa aljaahiliya la yidhahda macna sidaas weyan kaasaan kuwaasoo dhan baana laga wadaa wadaca bidacwa aljaahiliya lagama wado marka saa marka laleeyahay qalbigu ma murgi karo lagama wado qalbigu ma murgi karo qalbigu waa murgi karaa ishuna waa ilmayn kartaa laakiin waxaa la doonayaa ugu yaraan af iyo adinka in la ilaaliyo saas way midda la doonaya macna maxaa nabigeena sal ly slam markuu geeriyooday wiilkiisii ibraahim nabigu sal lay slam wuxuu ihi tadmacu alcaynu wayaxzanu alqalbu walaa naqulu ila ma yudir rabba wainaa bika ya ibraahimu lamaxzunuun ishu way ilmayn qalbiguna wuu murgi waxaan ilaahay raali gelinayninna ma odhanayno yacni afkanaga wax ilaahay raali gelinaya may wax kale ka soo bixi maayo annaguna ibraahiimow dhaaftegitaanka aada naga tegaysaayo waa ka murugsanahay buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh waa wiilkiisii yaraa marka murugtu waa imaanaysaa laakiin waxaa la doonayaa in mar walba aysan macnaha wax wey dhicin in macnaha ruuxa xumaan uu ku kaco ama xumaan uu ku hadlo macna saasaa la diidan yahay wa anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yidhi idaa araada allahu ilaahay hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayra wanaag hadduu la doono ilaahay hadduu addoonkiisa wanaag la doono cajala wuusoo uu u dedejiyaa lahu isaga alcuquubata cuquubaduu usoo dedejiyaa fi dunyaa adduunyada adduunka cuquubadii caquubadiisa loo soo dedejiyaa wa idaa araada hadduu alla doono la doono bicabdihi addoonkiisa ashara xumaan hadduu la doonana amsaka wuu ka haysani canhu xaggiisa bidenbihi dembigiisuu ka haysa dembigaa loo kaydin xataa yuwaafaa ilaa lagu abaalmariyo bihi isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ilaa looga oofiyo dembigiisii maalinta qiyaamada isagoon waxba uusan ka dhimanayn oo buuxa lagu abaalmariyo man xadiidka waxaa wariyey imaamu tirmidi iyo xaakim iyo keyrkood baa wariyey dabaraani sidoo kaleeto iyo ibnu cabdi iyo abu hurayrana laga warinaya xadiidka xadiidku marka waa xadiid saxiixa ah wey ama cala aqali taqdiir xasan awe ah man saas wey saxiixu ljaamic iyo silsilada saxiixada intaba sheekh naasir waa ku sheegay xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in masaa'ibta dhacaysa ee dadka ku dhacaysa ay tahay nicmo ay tahay waa nicmo dhinac marka laga fiiriyay nicmo tahay dhinac marka laga fiiriyo ayay nicmo tahay dhankaasi wuxuu yahay ilaahay hadduu ku yacni waxa weeye dembiga aada gashay iyo waxyaalaha xumaanteed ku kacday ciqaabtii ka imaan lahaa iyo cadaabkii ka imaan lahaa hadduu ilaahay iska kaa cafiyo oo aada cafi ilaahay hesho taasi waa waxaa la heli karin waay waa wax weyn taasi haddiise laakiin ay noqoto dembigaad gashay ilaa wa ilaaba in lagu ciqaabo ma ciqaab aakharaa fiican mise ciqaab adduunya fiican ilaa wa ilaaba haddii lagu ciqaabayo soo ciqaab adduunya ma ma dhaanto ciqaab adduunyaa dhaanto laanna ciqaabta adduunya waa wax kooban waana wax dhammaanaya waana wax ka fudud ciqaabta aakharo si walba sidaa daraaddeed laba ciqaabood oo laga maarmaan ay tahay inay kugu dhacaan haddii middii fududayd lagu mariyey taa tii adkayd si lagaaga badbaadiyey waa nicmo wey waa nicmo iyo galad lagu galay wey macna sidaas weyaan waxana wax yani dusha uun lagaa saaray mehe dembi aada adigu la timid unbay ka imaanaysaa kulliga saas wey macna waxaad adigu gashay unbuu waxani ka imaanaya macna saas marka ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisa hadduu khayr la doono cuquubaduu adduunka ugu soo dedejiyaa cuquubada ama naftiisa geli oo cuduro iyo macnaha wax weeyaan dhibaatooyin kale ayaa lagu ibtilaynaya ama reerkiisay geli ama xoolihiisay geli sidaa wey macna hadduu ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisa uu shar la doonana dembigaa laga haysan dembigaa laga haysan waxaa laga wadaa dunuubtii uu la yimid ciqaabtii ka dhalatay adduunka intuu joogo waxba loogu soo horumarin maayo waa loo kaydin waa loo dhigi way u ooli iyadoo buuxdo oo isdul fuurfuushay buu aakhiro imaanayaa marka wixii oon waxba iska dhimin kan laakiin dembigu kalaba waxaa laga yaabaa in musiibo intay timaado dembigii ay dhaqdo ciqaabtii ka imaan lahaydna ay meeshaan ku tirtiranto ku kaluu gelayaa musiibo kaluu ilahay ku gelaya subxana wa tacala dembigii baa laga tirtiray wahaakada markaasaa aakhiro wuxuu tegayaa isagoo dunuubtiisii kulligeed baaba-san wax dembiya uusan u oolin janno ilahay buu geli subxaana wa tacala halkaasaad marka waxaad ka garan kartaa masaa'ibta kugu dhacaysa inay maslaxa iyo dan inay tahay macna maslaxa iyo dan taa a ah marka koobaad midda labaadna macnaha dad kale maslaxiya dan bay u tahay oo macnaha kuwaana qaadanayo ku qus qaadan oo ilahay subxaana wa tacala ku aqoonsanay macna saas idaa araada allahu ilahay hadduu la doono bicabdii addoonkiisa alkhayra hadduu wanaag la doono cajala lahu ilahay wuxuu usoo dadejiyey alcuquubata cuquubada usoo dadejiya cuquubadaas haddayna diini ahayn waay cuquubada diiniga ah midaas iyada kuma jirto oo ilaahay subxaana wa haddii xagga diintaba ay cuquubadu kaa gasho yani waa kii nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh ka ducaysan jiray walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu diinta musiibaha naga gelin buu nabigu dhihi jiray salawatullahi wasalaamu caleyh masaa'ibta kale oo dhan waa fudud yihiin mar haddayna diinta kaa gelin macna hadday ku baabiiso hal ayna kaa reebin oo reerkaagiiyo adigaba iyo xoolahaagaba ay eber ka dhig laakiin diintu kuu fayowdahay waxba ma qabti laakiin haddii reerku kuu talaado kuu bato oo caruurtu kuu badato oo xooluhu kuu bataan oo barwaaqowdo oo xaggii diinta laakiin aad ka ibtilaysan tahay waxba kuuma tabcana wax alla wax kuu tabcan haba yaraatee ma ay jirto khasaaro fii khasaaro way maarag ayb waidaa araada allahu ilaahay hadduu la doono bicabdi addoonkiisa ashara shar hadduu la doonana amsaka canhu wuxuu ka haysanayaa bidenbihi dembigiisa yacni dembigiisa ciqaabtii ka imaan lahayd buu ka hayno dembiga waa loo ururino waa loo dhigi wey macna xataa yuwaafiya ilaa uu u oofiyo oo uu ku abaalmariyo bihi isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada isagoo buuxa dembigiio buuxa ayaa lagu abaalmarinaya